بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفصل الرابع فصلkii afraad weeye halkan waxaa noo soo hormaray oo ugu muhiimsaas muhiim ahaa fasalkii ugu dambeeyey oo saddexaad oo ahaa musawiqaadkii iyo cudurdaaradii ay ka dhigteen nimankii taqniinu shariica qabay sheekhuna uu ka soo jawaabay hadda wuxuu u gudbay alfaslu raabic oo ah meesha ay risaaladuba u dhimatay oo ugu muhiimsan oo muxuu yahay adila taxriim cala taqniin shariica meesha ugu muhiimsan waqtiga lagu bixinahayo yaa jamaaca waa intaas meesha ugu muhiimsan waa halkaas orona muqadamay ahayd wey tahay fasalka marka fasal muhiima weeye leanno maadaama adilada ku yimaada adilada marka waa iska qaybo adilo aayad qur'aana axaadiid ijmaac iyo macquul adilo macquula oo bimacnaa qiyaas iyo hawl caqliya iyo hawlo laga jawaabahayo oo maqaasid laga jawaabahayo hawlahaasay u badnaan doontaa laakiin guud ahaan adilatu min alkitaab wasunna walijmac ayuu maxali wadaadku hormari doona wuxuu nihi aladilatu calaa taxriimi taqniin ashariica adiladii kutusaysay iyo xujajkii baraahiinta kutusaysa calaa taxriimi xaaraamnimada weeye taqniini shariicati shareecada in la qodobeeyo mawaadi laga dhigo oo la yidhaha qodobkaana ku qabtay kanaa maxaa leeyaha kugu dhegay kana feeraha kugu dhuftay in la yidhaahdo ayib kow qowluhu tacaala weeye fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum wain tucrid canhum falan yaduruuka shaya wain xakamta faxkum baynahum bilqisti in allaha yuxibu lmuqsitiin aayadda qur-aanka alla wixii fain jaa'uuka nimankii ayaga waxaa laga hadlay dee yahuudi baa laga hadlay ahlukitaabkii fain jaa'uuka nebi maxamed hadday ku kuu yimaadaan ayagoo kulana kala xukun faxkum weeye xukun baynahum dhexdooda weeye xukun ku rid weeye oo kala saar awacrid canhum ama isaga jeenso hada takhyiir inuu mansuuq yahay ayay wadaada maraan wadaadaa mara inuu mansuuq yahay oo lagu nasqay sida suuratulmaa'ida waan ixkum baynahum bimaa anzala allah walaa tattabic ahwaahum aayadda sagaalaad aayaddan waa afartan iyo laba wey aayadda waxaan le afartan iyo sagaal tan waa afartan iyo labo afartan iyo sagaal in lagu nasakhay ayay wadaada maraan wey marka taqyiir baa nebiga la siiya ama xukun baa leeya ama isaga jeenso wain tucrid canhum haddaad ka jeensata oo iska daysoo tala in xukumayo orda iga taga falan yaduruuka shaya waxba kugu dhibi mahayaan weeye waxba falan yaduruuka shaya waxba kugu dhibi mahayaan wax dhibana ma leh wain xakamta baynahum wain xakamta haddaad xukunto ood kala saarto maxkamaddii qaado faxkum baynahum bilqisdi cadaalad iyo garsoor ku maamul weeye oo ku kala saar weye maxaa dhaca in allah alle subxaanahu wa tacaala yuxibu waa jeceli almuqsitiina dadka cadaaladda sameeya oo cadaaladda eh, wax ku dhaqa alla waa jeceli subxaanahu wa tacaala dayb culamada islamka waxay leeyihiin oo aayadda mansuukhadii ka hadlaya la soco haddii ay isqabtaan qof ahlulkitaaba oo gaal ah iyo qof muslima hadday isqabtaan oo qadiyaddu ay dhex taallo qaطcan wa yaqiinan waxaa la aadaya maxkamadda islaamka marka inaad aad fahantaan waxaan soo marnay dowla cumaaniya in ay ka mid ahay imtiyaazaadkii maaa l ajnabiga ah inay kamid ajnabiya imtiyaazaat alajnabiya inay ka mid ahay in hadday isqabsadaan qof gaala iyo qof muslimahee ay aadahayeen nalahaa maxkamada gaalada oo gaalku ma ogola maxkamada islaamka waa in maxkamada gaalada isla aadaan waa tan soo marnay mararka qaarkood hadduu gaalku ogolaa tan islaamka in la aadan laysoo aadahay laakiin istikhyaar ay iska furan ahayd hawshaa marka waa khalad weyn oo diineed khalad weyn oo diineed dowla cuthmaaniya sheekh waxa lagu haysto culimaa wahaabiya ku haystaan sheekh si uma sheekh igu e soo bood ma hawsha hawlad hawlad hawl sahlan ma sheekh hawsha ayada hawsha ma sahlan sheekh nimanka hawlo qatar ay ku dhaceen sheekho hawlo qatar oo banaanka hele axkaam waaweyn oo islaam ayaa lagu haystay nimankoodii dambe marka saad moodaysaan ma hawsha tahay waa inii sheega habeendhowd inay qola iska dhahaan sheekh islaam nimanka ma tagfiirinoo kama hadlin iyo waxaas haddee waaqiciisay ku qaymaysnay waaqiciisay aqoontii macluumaadkaisay ku qaymaysnay wey tayib wain xakamta marka eh, marka haddii qof muslima qof gaalo isqabtaan waxa dacwada waxaa weeye maxkamadda islaamka la aadaya maxkamadda islaamka la aadaya taqyiir kitaa kuma jiro wuxuu ku yidhi sheekhu walqistu qisiga iyo walcadlu garsoor qisti waxaa la yidhahdaa eh, garsoorka iyo walcadlu cadaaladdu iyo in wa loo kala gorso loo insaafo waxaa weeye qisdiiy cadaalad maxaa laga wadaa an yaxkuma waa inuu ku xukumo oo wax ku kala saaro alqaadi qaadigu waa inu wax ku kala saaro bimaa yadiinu llah wax alle uga diin dhiganahayo bimaa yadiinu bimaa yadiinullah alle wuxuu uga diin dhiganayo ugu dhowaanayo ku caabudahayo waa inuu maxaa la bihi asagaba oo min alxaqi xaq waa inu dadku kala saaro adigu maxaad aaminsantah haddii maanta su-aal lagu weydiyo la sheekh maadaa tadiinu maxaad ka diin dhiganaysaa de waana jawaab cisa haddaad indhaha taagtaagto de diin ma haysatid annata diinteeda waa islaamka nebi maxamed baan rumaysan oo raaca baan raacsanahay arkaanu islaam baan rumaysanahay arkaanu iimaan baan rumaysanahay wxuynaa isbari yeeshow beri yeesho maalin lowda wadaad iga sheekeeye inay hadda koor maaa la yihah dhowr sano adigu muddo toddoba sano lix sano meel laga joogo beleeyowgaan maxaa la yihahda maamulada kaloo ka jira inay mid intay qabteen qola baawurey ah yaa waxaa la ware arkaanu iimaan sheekh markaasuu yidhi sheekh uways kowdhe maxaa la yidhaha sheekh cabdiqaadirna laba dhe sheekh ooy hayana saddex dhe war maadaa joogay baan ku yidhi wallahi anaa fidhaybi anigoo taagan buurxakaba wal meeshu ii sheeg buurxakaba anoo waan taagnaabu markuu wuxuu yidhi sadd afar waad sii marhayo yaa dadkii wuxuu yidhi oo dijabiyeenb markaasu asaga intuu yaabay oo dhinacyada fiiriyey oo dadkii wuuu qosalkii iyo qoladin waay dhn war naga aamusa maxaa la qosaysaan markuu wuxuu yidhi sheekh biyeelow iyo ooyhaye markuu sii marhayo inaa <laughs> lilahi wa inaa ilahi raajiun sheekh waa macnaha arrin la yaabo arrin la yaabo subxaana maliki اlqudus marka eh, almuhim qofku maadaya diinu bihi qofku wuxuu ka diin dhiganahayo waa inuu sheegi karo oy uga muhiimsan tahay wax kas haddii adiga magacaa magacaaga miyaad ka shekinaysaa war diintaadu markii lu adigu magacaa oo aabbaha magacii oo hooyadaa magaceed saad ula soo boodaysa si kadana diintaadu inay ula soo boodo haddii laakiin ee eh, eh, aad gasho Eh, arbaa kugu godan wey arbaa kugu godan sheekh booyahaye iyo maxaa la yihahdaa waa hawshoodii baad gelaysaa wey an yaxkuma waa inuu xukumo wey marka qaadigu waa inuu xukumo cadligi qisdi waxaa wey an yaxkuma alqaadi qaadigu waa inuu ku xukumo bimaa yadiinu allah alla wax uga diin dhiganay ku caabudo ugu dhowaanay bihi asagaba oo min alxaqi xaqa min alkitaab wasunna ay kutusahayaan waa inuu maxaa wax ku xukumaan la yihahda laa ma aha wey qaadigu inuu wax ku xukumiyo cadligii qisdigu ma aha bimaa shay ma aha inuu wax ku xukumo ulzima lagu laasimiyey bihi asagaba shay lagu laasimiyo inta buug la soo hordhigay iyo buuggan ma aragtaa qaado maxkamaddu isagaa yaalla qaadi baad ku tahay ballanka ilahay qodob ka mid a ah haddaad ka bleexato qodob kalaa ku qabanhayo isagoo waa lagu dilaya dastuurka dowladda ad khilaafto khaain baad maaha saaso asagu maadaa yactaqin waa yadiinullahi caza wajal alle ugu dhowaanahayo naarna uga fogaanayo jannana ku doonahayo qaadi wax ku xukmaya muslimkaawo oo diinta uu ka yaqaano ma aha buui sheekhu bimaa hay maaha ku xukumay cadligu ulzima lagu laasmiyey bihi asagaba oo min taqniinin qodobayn ah weeye shay la qodobeeyey oo dastuura meesha lasoo dhigay kaasoo qad yakuunu ahaanhaya yaraa inuu arko weye alxaqa xaqa inuu u arka bikhilaafihi asga khilaafti aqun ku sugan yahay war qodobadan meesha yaalla oo dastuurka oo lasoo qodobeeyey khilaafkoodiiyo wax ka duwanba qaadigu waxaaba laga yaabaa u badanba inuu arko xaqu inuu ku jiro xaqiiba halkan kuma jiro buugan adin dhiibaysaan xaqi wuxuu ku jiraa adilo kale iyo masaa'il kale iyo aqwaal kale culummadu ay marto shaafici maro maalig maro saxaaba martay uu ku jira idinkuna waxaad ii keenteen mid marjuuxa loo xoog badan yahay oo dan idinku aad ka leedihin marka yaraa huna qowlkan uu marjuux yahay baatil yahay daciif yahay waa arkaya qowlka qawiga ahaa oo adiladan laga soo tegey marka hadduu saa wax ku xukumo qowl marjuuxa oo u arka daciif inay uusan ka diindhiganin oo hadduu maxkamadda ka baxo uusan ka diindhigteen khaa'in buu noqonayaa naar buuna ku gelayaa de naar buuna ku gelaya marka qaadigii ma qaadihii diiday noqonaysaa markow marka bima ulzima bihi w lagu laazimiyey oo lagu qasbay ma aha oo dowladdu dastuurkay degsatay oo min taqniin shareecada la qodobeeya qad yakuunu ahaanahayo yara inuu arka qaadigu tiaadsan yahay aa inuu itiaadsan y aminsan bikhilaafihi ay khilaafi taqniin wey taqniinka khilaafkiisu aq inu yahay aminsan yahay warkeed waa iska cad qowluhu tacala waa daliilka labaad yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llah waaiicu rasuula ulil amri minkum fain tanaazactum fi shay aayadka waa isaga tegaya lanno maalinka kurtigan maxaa la yidhaahdaa tafsiir baad wada akhridaan marka annagaa ka tegahaya ayb aayadda qur-aanka suurat nisa aayadda konton iyo sagaalaad wuxuu ku yidhi sheekhu tafsiirkeedii yamur llaahu alla wuxuu amrahaya tafsiirkan de maa culma laga soo raraya ibn iyo maaa la qurd abr iyo baa laga soo rarahaya ayb wadaado kale maxaa la bayaan ay xeeyeen uu ka soo raraya wadaad marka ya'mur llahu alla wuxuu aayaddan ku amrahayaa subxaanahuna sahnaantiisa fii hadi aaya wuxuu ku amrayaa biaacatihi alla in la aeeco in madaxa la laalaadiyo laysu duleeyo ayuu alla amraya wa aacati rasuulihi sal rasuulkiisana in la aeeco oo laga dambeeyo oo nebiga calayh salaatu wasalaam meeshuu cagta dhigay la dhigo ayuu alla amraya maxaa dhacay lianna fii daalika oo ah ilaahay la caddo ah subxaanah watacaala fi laqwaali wاlafcaali fi lcibaadaat wa fi lxukmi lagu aeeco waxyaala alle lagu adeecaya maxaa ka mida ibaadaat salaad iyo soon iyo sake iyo iimaan iyo xaj saad all u adeecayso kadalika tuiicu fi xukmi sheeku alaa lahu alqu wاlxukmi labada asaga iskale asaga ku abuuray koonkaana asaga abuuray xukunkan asaga ku ridahay adiga ukun lagaagama baahan adiga ukunka ilahay fuli wey ug waaba yaalaaba لأن في ذلك الله الله أطيع رسولك صلى الله عليه وسلم لقد دم لقى أمر قاته خير الدنيا والآخرة يا كجرة خير كي الدنيا يا آخرة دبا هل كاس كجرة وانك خير دونها يو لكن إنك بلاية دونها هي هذا مال بلغا أرجوسن دونا وي مال بلغا أرجوسن دونا نعنع عيسن سعوني وحوك يسوق لو حوك كجرة وعز الدنيا الدنيا عزة دي شرفت دي كرامة دي كجرة يا والآخرة آخرين عزة يا شرف إن هذا الشيء يا كجرة وي lilahi اlcizaةu walirasuuli walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun marka cizada adduunyada iyo inaad maxaa leeya qof casiisa noqoto sharaf la noqoto waxay ku jirtaa weeye kitaabka ilaahay ood qabsato maalinta kitaabka ilahay ka tagto ood gaalo iyo maxaa la yidhahda qaanuunkooda aad raacdo iyo afkaartooda waxaa weeye waad hogtay waad ba'day wey culamada islamka waxay leeyihin qaar ka mid ah waxay leeyihin haddii waddan islaami qawaaniin lagu dabaqo tajribu alhijratu minhu wey tamsilad si aad u fahantaan moogta maalimo intilaaba moogta cabad kaniina laysu dhiibo hadda waxay leeyihiin war waddan islaama ah, haddiiba qawaaniin la keeno oo qaanuun baa lagu xukumahayaa la yidhaahdo tajibu hijratu minhu oo xaggee la aadahayaa waddan islaam oo kitaabka ilahay ka shaqaynoo calanka islam ka bubanaya la aadaya haddaan lahayn maxaa xal ah hadde waad iska joogaysaa markaas waa inaad qawaaniintooda baailkooda adugu aad iska ilaaliso arigaaga iyo xayntaada iyo beertaada aad ku mashquusho oogan iska ilaaliso markaas yaa usha maraysaa marka cizi dunya walaaakhira aakhira cizigeeda shababteeduna had waxa wey inaad janno gasho awliyada ilahay aad la saaxiibto nebi moxamed alayh sala sl meeshu jannada ka gala aad ka gasho dulliguna maxaa weeye abujahl meeshii laga xareeyey iyo maxaa la yidhi ubaya bnu khalaf iyo arial sharoon meeshii laga xareeyey waxaa wey in lagu xareeyo hadaa waa dulli sheekh wey ayb marka wanajaati marka qawaaniintooda qawaaniintooda qofki keena waxaa weeye culamada islamka waxay kaloo leeyihin ragba waxay leeyihiin waxaa ka mida ah hajru lqur'aan waciraadu can اlqur'an waxaa ka mida mabaadiida iyo qawaaniinta iyo dhaqanka in la keena gaalada wadada islaamka waxaa weeye waa in qur'aanka ilaahay laga jeesta wey waqaala rasuul ya rabbi ina qowmi ittakhaduu hada qur'aana mahjuura buu qofkaas soo gelay qur'aankii waa laga haajiray waana laga jeestay mar haddaad mabaadidooda keento anta hajarta wa taragta wa caradta can kitaab illahi wey atar wey marka marka inaanu anagu meelaan baanaan jooginba inaanu anagu u ololano oo hadda wadaadada waagii hore mogta waay ahayd waxaa ishayo macrakadii dagaalku ka dhex socday niman calmaaniyiina oon tukan oo shaariba waaweyn iyo dad wadaada ah calmaaniya waxay leeyihiin shareeca waa takhalluf waa dibudhac mana lagu xukumaayo waxba mana ogolin eh, wadaadana waay ahluhayrna waay leeyiin maya waa lagu kala baxaya waa saalix wey asaga wey hadda hawsha intay soo gudubtay ilaahay nolol wuxuu nagu gaarsiiye aniga aan joognaaba in niman wadaadda ay hadda ololaynayaan oo leeyihin maya qaanuunka waa lagu kala saaro qaanuunka waa lagu kala saaro ayb qaanuunka lagu saaro waad ogtihiin baarlamaankii dee eh, lixdan iyo kowdii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii soomaaliya aadan cadda markii loo doortay kumeelgaarka intaan madaxweyne rasmi kumeelgaarka hal sana meelaasaa jirta u malaynaya dastuurka markii la soo dejiyey ila marka dastuur ma jir marka wixii la isu keenkeeno hawsha la isku darayoo waqooyi soddon iyo saddex ay ka timidoo eh, sagaashan iyo kow koonfurta ay ka timid oo baarlamaanka boqol labaatan iyo saddex isku noqday waa tii la yidhi qaanuun ha la dejiyo qaanuunkii baa la dejiyey qaanuunkii eh, odaygii dejiyey nairobi nala joogi jiran ku ark waxaa la ohan jiray eh, gabyow gabyow baa la oran jiray waa dhowgu dhintaa u malaynaya dhintaa baan u malaynaya gabyow baa la oran jiray nairobi nala joogi jiray mid asaga baarlamaankaas aan u malaynayo waayahaas kii adug ka horreeyey baa dhowr nin baa isbadesho reeqooy u badnaa wadaad ka mida oday ka mid a waxaan kula sheekaystay meesha la yihahdo lusaaka sambiya hebel maxaa la yidhaahdaa obsiya mise absiya wax saas baa la ohan jiray inuu dhintay baan asan u malaynaya odayaashan markay kuu sheekeeyaan waxaa weeye marna waad ilmaynaysa marna waad cajabaysaa maxaa dhac baarlamaanka asaga hadda waxaan ku keenay waa tii la yidhi markii la yidhi an halkii sano wa kumeelgaarka waxaa la yidhi waa laysu yimid dastuur baa la rabaa dastuurka waxaa soo dejiyey gebyo waa soo dejiyey gebyo waxaa la dejinahayey niman talyaani ah baa la joogay oo la dejinahayey oo ayaga dee hawsha watay asagu aan soomaali buu ka ahaa isagu soomaali buu ka ahaa dastuurkii markii la keenay hawsha waa looxeeyey madaxweynaha loo gudbiyey waxaa la halageeye baarlamaanka halageeyale marka si loo baas mareeyo oo baarlamaankii maaa l baarlamaanka u ogolaa dastuurkii waa la geeyey haye war maxaan isku xukumaynaa ma shareeca islaam baan isku xukumaynaa mise dastuurka waad ogtihin soomaali waa dharagsan buwaagtana waa ku qoran yahay boqol labaatan iyo saddexdii ee waxaa weeye boqol labaatan iyo kow adugu marka sbiikarka laga reebo hadalka qayminahayey waxaa weeye boqol labaatan laga reebo boqol iyo labaatan waxay u codayen waxay dhaheen shareeca nama soo gasho waana shareeca duugowday weeye fundo weeye shuqulna kuma lihin waxaan rabna rabnaa soomaaliya maxaa la yidhaha dimuqraadiyaan rabnaa iyo maxaa la yidhaha hawshan aan rabnaa aad ogtid meel bay ku qoranta sheekh wax qarsooma sheekh hawshakaasi martay laba nin baa diiday waxay dhahan war maya niyo muwaalintiin war islaam baan xaaladdu waase war islaamkaaga ma naqaan orda meesha saatay yaqiin waxaa lagu hubaa oo yaqiin ah oo odayaasha aniga ii sheegay weli odagsaan ba joog jir wuxuu sheegay waxaan su-aal baan weydiin waxaan ku idhi adeer miyaysan dadka qaanuunka u ololeynayay oo rabay oo meesharo baarlamaanka miyaysan dad waaweyn oo wax garanayn ma waxay ahaayeen tusaale ahaan dadkii mashinariga iyo kiniisadaha iyo ay keeneen miyay ahaayeen oo talyaanigu keensaday markaasuy maya wakhtigaabuu soomaaliya waxaa jaamacad ka soo baxay bi afar nin la soco afar nin cabdishiid cali sharmaake gabiyow ninkii la ohan jiray maxamed aadan cabdimiyah ninkii lacagta sameeyey lacagta soomaaliga ninkii dhisankeeda sameeyey oo maxaa la kun sagaal boqol lixdan labadii iyo ninkii la ohan jiray muxuu ahaa darmaan afar nin baaba jaamacad ka haysatin wax jaamacad tegeyba oo soomaaliya afartan baa ka jirayba nimankan talyaani ma aragbi nimanka waqooyiga xoogaa camuud iyo meele ka yimid iyo sheekh iyo ka yimid oo iskuulaad iyo wax soo ararkayba ree koonfureedkan maxay ahaayeen bay kurtigood mataqaanaa kurtigood xufaado bay ahaayeen buu yidhi jallaad maalin walba qur-aanka dhameeyay ahayn buu mufasir qur-aankay fasirahayeen buu wa rabbulka amris wax kale uu leeyahay qur-aankay fasirahayeen buu mufasiriin masaajid qur-aanka akhriyay ahayn buu fiqigay akhrinahayeen buu dugsi kurtigood waxay wada kiciyeen buu xoola ku qaateen buu intaasoo dugsi geeliya maxalli gabdha ku qaateen oo maxaa ku dhacay baa nimanka marka kaar baa ku dhacday maxaa ku dhacay maxay deen kaar baa ku dhacday sheekh asaabad sheekh fidna sheekh may ahan ma marka maxaa la yidhaahdaa wanajaatu wuxuu yidhi sheekhu najaad iyo in la badbaado wuxuu ku jiraa min cadaab illahi laga badbaado yowma alqiyamati maalin soo cadaab in laga badbaado waxaa ku jir baa ku jirta wey in ilaahay kitaabkiisa la qabsado nebiga la ateeco rasuulka la ateeco waxaa ku jira wanajaata in la badbaado min cadaab illahi yowma alqiyama ilahay cadaabkiisa yowma alqiyama laga badbaado waya'muru wuxuu maxaa la yidhaahdaa amrahayaa subxaana allana sanaatiya biطaacati ulilamri ayuu amrahayaa dadka buu amrahaya dadka ulilamriga ummadda usha u haya oo mas-uuliyiinta oo madaxweynayaasha oo ugaasyada oo nabadoonnada oo salaatiinta oo dadka mas-uulka hortaagan waxaa alla amrahayaa biaacati ulilamri in la aeeco oo ayaga laga dambeeyo oo maadaama ul iyo mas-uul loo dhiibtay in laga dambeeyo wanaagga lagu aeeco wixii munkarana laga diido looga nasaxo ilahi ka cabsada hawsha iska daayo caطفan ayadoo lagu caطfay weeye calىa طaacaة الlahi وarasuulihi sal ه rsulkiisa lagu caطfay weeye min غayri an yuciida alla isagoon soo celin alcaamila caamilka ayadoon soo celin ta waa garanaysaan ya ayuha الadiina amanuu aطiicu الlaha وaطiicu الrasuula وuli اlأmri baa la yidhi ee وaطiicu uli اlamri lama ohan aamilkii lama soo celin aiicu lama soo celin waa la gooye limaada lanno aacada makhluuqaad kale aeecay waxay ku xihan tahay iyo umarada iyo ogaasyadii nabadoonnada madaxweyneha wasiirka iyo boqorka inaad adug ayagu inay adla aeecaan taasay ku xihan tahay saasa marka caamilkii loo gooye marka cadfan iyo lagu cadfaayo lagu xidhayo calaa aacati illaahi warasuulihi sal la sl lagu xidhaayo wey lagu cadfay min hayri an yuciida alcaamila caamilka iyadoon la soo celin wey maxaa dhacay lianna ulilamri dadka amarka iyo dowladdii o saaxiibka ah oo dee waxa ulilamriga laga hadlayana waxaa weeye hum ulculamaau walumaraa la soco dadka amarkaiyo talada haya iyo culummada wey lannu ninka amiirka laba unbuu noqon karaa ima an yakuuna huwa caalimu mujtahidun inuu yahay dadkana ushoayo mas-uula madaxweyne oo madaxtooyada fadhiya asho maamulahay waa war la gartay xaggu u yaalla inuu yahay nin iska alowsahalo maaa la yihahdaa diinta waba ka aqoonin laakiin hawsha loo dhiibay ama ha boobo ama ha loo dhiibo qaabkas ha noqto lakiin nin muslima uu yahay oo dowladdii maaa la gacantii maamulka ku haya hadduu maamulka gacanta ku hayo uusan caalim ahayn yajib calayhi inuu daba socdo oo masalaha daba dhigta culummadii mujtahidiintooda hadduu culummada midig uga bidx uga leexdo la qabanhaya ima an takuuna caaliman fataxkum wa ima an takuuna hee muqallid culummada maxaa layaa war maxaan sameeyaa xagga u dhaqaaq maxaan sameeyaa xagga u dhaqaaq culammaday ku yidhaahdaan haddaadan caalimna ahayn culummadan aad ka leexato yajib in lagu casilo wey hawshan lagaa qabto muddan laga weli libaando maxaa dhe annaga maxaad noo qabanaysa waxaad noo faa'idanaysa ma jiro nafta adaa u baahan in madraso lagu geeyo marka lana wuxuu ku yidhi sheekhu ulilmriga dadka amarka iyo talada haya inamaa tajibu waxay waajibaysaa aacatun in ayaga la aeeco oo laga dambeeyo fii ma shaygu huwa asaguba aacatun aaca u aweeyo oo lagu raacay lilaahi tacala walirasuulihi sal l slam baa lagu aeecaya wixii shay ilaahay aeecadiisa aacadiisa wixii shayga rasuulka aacadiisa ayaa lagu aeecay dadka ulilmriga wa amaa maa kaana wixii ahaaday macsiyatan lilaahi alla lagu caasinaya tacaala sare warasuulihi sal l sl lagu caasinayo falaa tajuusu ma bannaana aacatu axadin qof in lagu aeeco ma banaano oo min annaasi dadka ka mida iihi ma kaana fii macsiya kaa'inan ha ahaado wey man kaana ciduu raba ahaado kaa'ina man kaana ciduu raba ahaado hooyada ha ahaato macaan aabbaha macaan ha ahaado awowga ha ahaado dowlad ha ahaato ugaas ha ahaado cidna lagu ateeci maayo maxaa la yihaa eh, allahi caza wajal macsiyata rasul alayh salaatu wasalaam wixii taaca iyo wanaagga lagu ateecaya makhluuqaadka wixii kalena waxaa leeleya waa kaa diidna hawsha yadaaw liqowli nabiyi sal la ala slm nabig ilahi qowlkiisa wuu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam assamcu waaacatu baa waxay ahaatay wey assamcu waaacatu baa waxay ahaatay inuu maqlo oo hogaansamo cala almari lmuslim qofka muslimkaa ah. fii maa shayga axabba uu jeclaaday wa kariha iyo maxaa la yihahyo wuxuu necmaaday maa lam yumar intaan la amrin oo la farin bimacsiyatin macsiyo iyo dembi intaan la amrin waxaa weeye dadka ulilamrigaa u shahaya waa in laga dambeeyo oo loo hogaansamo haddaysan munkar iyo xumaan amrin wey faidaa umira haddii la amro qofka muslimkaa marulmuslim haddii la amro bimacصiyatin falaa samca walaa aaca samci iyo aaca midna ma jirto waxaa le war hawsha kaa yeeli mayne raalli ahow hawsha ilaahay baa di rasuulkiisa dida alayh salaa wasalaam alloo naseexan ilahay ka cabsaa la odhanhaya uma amarana allah subxaana alla wuxuuna amray haddaan muminiin nahay an narudda inaan u celino u naqno maa tanaasacnaa waxaan ku doodnay oo isku maandhaabnay maa tanaasacna ay makhtalafna aan isku khilaafnay fiihi dhexdiisa ila allahi warasuul inaan u celino ilahay saasuna amra waxaad isku khilaaftaan waxaa ilaah iyo rasuulkiisa u celiya faqaala tacaala alla wuxuu yidhi fain tanaasactum ee fain ikhtalaftum haddaad isku khilaaftaan oo ku murantaan oo mukhaasamay dood ka dhacdo fi lcaqaa'id wa fi laxkaam wa fi lcibaadaat wa fi lmucaamalaat meesha rabta ha noqoto kala qaadid malow icaqaa'id caqaa'idka iimaaniyeedka masaaisha laysku hayo alle maxaa loogu dhowaanayay asmaaullaahi maxaa leey caqaa'id hadii laysku hayo minal iyo naxal laysku hayo axkaam mucaamalaad xalaal iyo xaaraan mid walba wey waxay noqotaan fain tanaazactum fii shayin wax un haddaad isku qabtaan diinta ka mida faruduuhu u celiyo u naqaweeyo u laaba ilallaahi warasuul u laaba weeye taay wuxuu ku yidhi sheekhu waraddu celintu ilallaahi alle loo celinaya huwa waxaa weeye araddu waa in loo celiyo loo noqo oo looga qiilbaaro ilaa kitaabihi اlkariim kitaabkiisa sharafta badnaa waa in looga qiilbaaro war masaladaana dhex taalle kitaabka ilaahay muxuu ka yihi ciddi taqaanaa laleey sheekhow kitaabka ilahay bal ka hadalsii maxaa ku qoran waraddu haddaad tiraa lakiin sidii qolada somalida laga sheegahayay qola inta masle isku qabatay wa diinta laga baaro waxay dhahen war masaladan go-oyin waa adag tahay diintu dhib bay kala kulmaysaaye diinta ka daayo waa masale adag eh ka daayo diintu dhib bay kala kulmaysaaye masalada ayaa xoogaa la qalabsanaato la adkaatay inkuxidhan war masalaha masale qalabsana diinta dhib bay kala kulmaysahay masalan ka daayo waxay qaban masaa'isha jaljalcsan in diinta laga baaro oo masaa'isha adag oo la yaab kale oo lagu fajaco inaan diinta laga helayn bay u haystaa naqsu diin bay tuhunsan yihin la soco odayaal iyo nabadoonno iyo qabiil dhan wey nasal اlah asalam waraddu u naqidabiyo ilaa rasuuli sal la rasulka ilahi loo naqo waxaa weye huwa waxaa weeye alraddu ilayhi nebiga in loo naqo loo celiyo fii xayaatihi calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa in loo celiyo nebi maxamed waxaanaa dhahay calayhi salatu slam maxaad ka tiri wa ilaa sunnatihi sunnadiisi iyo diintii waa in loo celiyo axaadiistiisa bacda wafaatihi sal اllah ala sl nebi maxamed ilahi markuu oofsaday uma qaala subxaana allah wuxuu yidhi daalika celintaas alla loo celiyo oo rasuul loo celiyo ayaa khayrun khayr badan oo ini fiican oo wanagsan aad u khayr badan wey waa axsano iyadaa wanaagsan ta'wiilan ay ma'aalan wa caaqibatan cirib dambeedka iyo meesha dambana ayadaa fiican wey yurshiduna subxaana yurshiduna alla wuxuu nagu hanuuninaya oo nagu hagahayaa subxaanahu nasanaantiise ilaa ana radda celinta mashaakilina anaga mashaakishanada iyo dhibkanaga iyo roblemka iyo waxaan haystaan u celino kullaha dhammaanteed ilallahi alle aan u celinno iyo warasuule aan u celinno ayaa khayrun lanaa noo khayr badan alle wuxuu nagu hanuuninaya oo na baraya oo tacliim ah waxaa isku haysaan mashaakishii dhibka ina dhexdhaada iyo mushkulooyinka ina haystaan alle iyo rasuul aad u celishaan taasaa liibaantiinnu ku jirtaa weeye oo inii khayrbad oo inii wanaagsan dasaatiir iyo qawaaniin iyo balaayo la degsiya xeerbeegtii dhib baad ka qaadaysaan balaayaad ka qaadaysan ha aadinaw wa axsanu ayadaana wanaagsan celintaasaa wanaagsan caaqibatan xagga ciribtan beedka wey mustaqbalka ayadaa wanaagsan filcaajili degdega wey hadda la joogo iyo walaajili midda dambaysa aajilka caajilka hadda la joogo ilaahay iyo rasuulkiisa in loo celiyo ayaa khayrku weye roobkuna ku da'aya cudurka iyo caafimaadkun cudurkuna ku tagay caafimaadkuna ku imaanayaw gartuna ay ku xasilaysa laguna kala qaboobahayaw aajilka iyo mustaqbalka iyo aakhirana taasaa maxaa la yidhahdaa fiicanoo diinta ilahi baad ku kala baxdeen waad hoggaansanteen raalli baad isaga noqoteen aakhirana jannaad gelaysaan all subana wataaa baraya qaala imaam ibnuqayim wuxuu yidhi ayadda asagoo ka hadlay wuxuu yidhi iyo macaani la mida famanacana wuxuu naga manciyey weye subxaana alla nasaanaati wuxuu noo diiday weye min araddi inaan u celinno ilaa ayrihi ayr اllahi ilahay ayrka in loo celiyo alla waa diiday wa hayri rasuulihi sal rasulkisa ayrka in loo celiyo oo wadaaddo iyo baaxuur iyo meel laga baarbaaran iyo sheekh hebel baa yidhina alla waa diiday alla muxuu yidhi farudduu ila اllahi warasuul haddii saa lagu yidhi ilaahay meel ahaynu ma celin kartaan rasuulkiisa warku waa go'an yahay marka alla waa noo diiday famanacna alla waa naga manciyey subxaanahu nasanaatihi min araddi ilaa hayrihi hayrka alla hayrka in loo celiyo maxaa leeyahay qaanuun laga baaro wa hayri rasuulihi sal rasuulkiisa hayrka in loo celiyo cid kale loo celiyo wahaadaa buu ku yidhi ibnu qayim yubtilu wuxuu burinahaya oo baabi'inahaya cabdaadwaha ka dhigahaya attaqliida cid la iska garba tabsado cidna iska taqiiqsado la yidhi sheekh hebel baa yidhi waa xaaraan haye sheekh hebel baa yidhi waa xaaraan wey waa janna lagu gelaya haye sheekh hebel baa yidhi naar baa lagu gelaya haye sheekh sheekh hebel weligeed baa ay socod war ilaahay baa yidhi aw rasuulkiisa yara aw weligeedba haddii sheekhba meesha haysto haada sheekh ma rasuul baa waa in la yidhahda ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi maxaa la yidhaha culimmaduna way fasireen شhaaفiعي waa noo fasira maalig waa noo fasira aحmed waa noo fasira abu xaniif waa fasira saxaabadu waa fasira ilaahay ba rasuulkiisa yidhi saxaabaduna waa noo jelciyeen waa yeel maxaa la yidhaha far waaweyn baa wax loogu dhigaaye waa nalo maxaa la yidhaha damiin far waaweyn ba wax loogu dhig waa naloo fasira saasaa laga raba culammada muhiimadoodu maxay tahay التبيين والتسهيل والشرح way culimada wax laga rabo ama cida taxliilka iyo taxriimka iska leeyahay naar baa laga leeyahay janna la iska leeyahay waa ilaahay rasuulkiisa taay wahada yubtil التقليد hadii marka taqliidkii lagu diiday inaad sheekh hebel caalim iska taqliidiso baa xuur yar oo inama soo qorqorteen oo meeshan yaal oo taqniin la yiraahdo ka waran asaga haddii lagu yiri sheekh allow shaafici la iska daba ordo yaaba la diida manci lagu yiri waa yubtil التقليد lagu yiri baa xuur yar afar qodob ah ka waran mawsucada imaam shaafici hadda uu ka tegey oo tafsiir iyo axkaam اlqur'aan iyo maxaa la yidhahda musnad اxadiid iyo maxaa la yidhahdaa fiq isugu jirto intaad aragtay ah ee oo miiskaan labadii tegaysa haddii lagu leeyahay ma taqliidin kartid maxaa la yidhahdaa maxaa umalaysaa baaxuurka yarka waraaqahan le maxaa umalaynaysaa kutubta shaafici axkaamta ku jirta hal majaloo ka mida kuma jirto maxaa la yidhahdaa baaxuurka yarka taqniinka lagu sheega iyo dasuurka wax lagu sheega see marka ku suurtagelaysaa haddii taqliidkiiba la buriyey taqniin warkiisa daawo waa ku daayo waa dhin saas wax loo dilisan wana fahamtaan fahantaan إذا بطل التقليد ها بطل التقنين والشيخ وين فهمته ها تقليدك علماء ودادين التقليدين هدو بري بطل التقنين تقنين نوابري إلا تقنينكم حوي هاي وأنت وحل القضبية اللي لازمية اللي مدى أفكري مدى بيح منه وقم اللي حكرته marka shaafici dhinacna ugama leexanta hadii la diiday qodob yar iyo buug yar in la taqliidiyo oo lagu laazimiyo baail wey asagana waa la tuuray aayadda saddexaad qowluhu tacaala weeye falaa warabbika falaad maxaa laadu dee maxaa la yidhahdaa zaa'id altawkiid alqasam loo loo maxaa meesha loo geliye wey aalku say moodayaan isaasman oo rabbika rabbigaan ku dhaartee laa yuminuuna ma rumaynahayaan iimaan dhabana laga heli maayo weeye iimaanna waasimi maayo xataa yuxakimuka intay xakam kaa dhigayaan oo kaaga xukun dhigahayaan weye oo kugu soo xuguntogahayaan fiima shajara baynahum wixii fiima ikhtalata wey fiima shajara fiima ikhtalata wixii isku dheehmay oo isdhexgalay baynahum dhexdooda wixii isku murgay oo isdhexgalay ilaa id maxaa la yidhahda baynahum bayna muslimiin ay kuu soo celiyaan oo xaakim kaaga dhigtaan uma intaas kabacdi markay xaakim kaa dhigtaan oo kuu soo celiyaanna laa yajiduu aysan helin fii anfusi naftooda aysan helin xarajan ciriiri iyo dayq iyo maxaa la yidhaha mushkilo aysan helin ay mimaa shaygii qadayta adugu aad xukuntay oo hidday oo feermaysay wa yusallimu weliba ay hoggaansamaan oo isdhiibaan tasliiman aaadu waa inay hogaansamaanoo garka ay dhiibtaan tasliiman weliba isdhiba dhamaystiran waa masder waa la soo celiy masderkuna maaa le yukhrijhe maxaa le majaasaad la soco almasder yukhriju majaasaad masderka haddii la keeno waxaa wey macnaheedu tasliim oo konton kontoro soo ma noqon karto inaan waxna ku ateecno waxna aan ka leexano maya tasliiman dhammaystiran muطlaqa wax laga soo reebayo ma jiro ajrubaab laga soo reebi maayo aqsam allahu subxaanahu alla wuxuu ku dhaartay weeye fii hadi aayat alkariima alla hadduusan dhaaran lahaynna qowluhu lxaqu wa sidqun wey hadduusan xataa dhaaran lahayn lakin hadda waaba sii dhaartay marka hawsha waa adag tahay wey aqsama wuu dhaartay allah alla waarda subxanahu sanaantiya fii hadi aayat alkariima wuu ku dhaartay ana alcibaada addoommadu laa yu'minuuna inaysan iimaan laga helayn xataa yuxakimuu intay xaakim ka dhigahayaan arasuul rasuulka ala sla intay ka dhigahayaan wey fii maa shajara wixii maxaa la yidhaha isdheeh galay oo mugdi galay oo ikhtalata wey baynahum dhexdooda wey wayanqaaduu ay u hoggaansamaan oy raacaan weeye lixukmihi xukunka nebiga ala sla sl ay raacaan wey raaqibiina ayagoo jecel weliba hawshaa raaqibiin ayagoo jecel wey hawsha ay ugu qanacsan ayib musalimiina ayagoo maxaa la yidhaahdaa hoggaansamay oo hawshiina maxaa la yidhaha dhiibay wey musalimiin ayagoo dhiibay hawshii ogolaaday min hayri karaahatin ayagoon karaahsanayn oo koohsanayn walaa xarajin wax ciriiri ah iyo wax dayqa iyo wa maaa gunuunaca iyo wax gubashaan midna aysan jiro qalbigooda u waasic yahay wahaadaa buu ku sheekhu yacumu wuxuu caam yeelahayaa hawshaan iyadoo nebigu maa dadka kala saarayo loo celina waxay caam yeelaysaa mashaakil addiini wadunya bay shaamilaysaa nebiga waxa loo celinayo oo xaakim ka noqonayo oo dadku kala saarayo mashaakil addiin masaa'isha diiniyada laysku hayo waxaan maxalaalba ma xaraamba masaladan maxay tahay masana masana iyo maxaa leeyahay wadunya adduunyada oo ah siyaasadda iyo xukumka iyo kala dambaynta iyo maamulka howlahaas oo dhan wey fa huwa nebigu sal allahu calayh wasalam alladii kii weeye yaxkumu xukumaya fiiha maxaa l mashaakishaas fi dunya maaa la yidhaa fi diini wadunya asaga xukumaaya binafsihi asaga qaadi oo fadhiyo xukumaaya fii xayaatii markuu noolaa wey wa bisunatihi sunnadiisaa lagu xukumaya bacda wafaatihi markuu asaga alla la kulmayna sunnadii iyo xadiistii baa taallo maaa maktabada buudo kutubtii baa qoran culammadu ay maali waqti ku bixiyeen walaa iimaana wax iimaana uma sugnaanin islaam weeye liman acrada cid ka jeensatay oo ka duburjeeso ka dhabar jeedisay can daalika can xukmi illaahi wa can sunnatihi wa can diinihi wey wa iimaanu leeyahay ma jirto wey aw liman aw lam yarda aan raalli ku noqonin bihi bixukmi calayhi salaatu wasalaam wa bisunnati wa bidiin aan raalli ku noqon iimaan iyo islaamnimo male wey ah, islaamnimo iyo iimaan male wey eh, nimankii waxaan ku keenay iimaan male wadaad nimankii baarlamaankii soomaalida hadeer aan ka dhawaajiyey markii ay boqol iyo labaatan codeeyeen oo maxaa la yidhahdaa hal la codeeye la yidhi yaa waad ogtihiin rag waa ka warhaya odayaashee waxay sameeyeen nin ka mid ah ayaa istaagay wuu la hadlay wx ilahay ka cabsada warniyahowgii inteennaanoo soomaali odayaal iyo culummo iyo indheergarad ayna soo dirsatay oo meeshii shuurada joogto oy talo noo soo dhiibatay inaan hal mar diinta ka jiidanno oon diinta annagu aan dafirno oo diintii yasno oo waxaa weeye oon annagu hal mar gaalowno kurtigeen wuxuu yidhi soomaali maxaa u haray wadaadkii waa qodbeeyey waa hadlay markaas waa le waan ku maqalnay intaas waa hadalkaaga soomaadan dhamaysan ku maqle wa kale miyaad haysaa war maxaa ya allahuma hal ballaqtu wayna gaarsiiye waxaa le iska fariiso warkaaga anagu kuma jirne halla codeeyaa le sanduuqii marka maxaa la yidhaha wixii wallahi inaan la codayn sanduuqii ku fariista sanduuqii intuu salka saaray wallahi inaan la codaynayn diidayso markaas waxaa la yidhi askarta lagu yeerayaa talyaaniga irida fadhida haddaad maxaa sanduuqaadan ka kicin ballankeele xabsiga maxaa la yidhaahdaa yaa lagaa dhaadhacanaya koodubshaana waa lagu keenahayaa maxaa la yidhaahdaa marna waa lagu keenahayaa Ah, musolini musolini meeshiisii ayaa lagu keenahayaa ayb soomaalidu de mamnuuca ka ahayd yaa lugaashaan waa lagu geynaya almuhim maxaa la yidhaha u fiirsa marka inta la wacdeeyey oo loo sheegay iyagoo diinta yaqaana yay ninkii maxaa la weliga wacdin oo ku jeesjeeseen waxay dhaheen war waxaas waa maqalne waxaad sheegtay wax kale ma haysaa ah. waxaas wax kale intaad waa maqalne wax kale ma waa ogna wax kale ma haysaa bay dhaheen ayb marka maxaa la yidhaahdaa ii sheeg amiinta ducadiiyo allabariga mooye arrin kale ma haysaa war intaa naga daabay dheheen amiinta ducadiiyo allabariga mooye arrin kale ma hay noo keen wax kale intaa naga daa warkan kuma jirin waa dhulkaasay la yimaadeen marka waxaa lagu yidhi u fiirso walaa iimaana liman acrada can daalika walam yarda bih raalli aan ku noqon iimaanba ma jiraba sheekh iimaan meesha ma yaala diinna ma taal meel u kala tago wey nasal allah salaam nasal allah salaam ayib marka waa hawl qatara wey waa hawl qatara waa hawsha ayada qawluhu tacaala baa maxaa la yidhaahdaa baa iyana looga hadlay baa aayadda afraada wey qawluhu tacaala wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiiratu min amrihim waman yacsi illah warasuula faqad dalla dalaalan mubiina aayaddaasa maxaa la yidhahdaa daliilkee afraad ayaa noqotay wey daliilka afraad ayaa noqotay alla subxana wataala wuxuu wamaa kaana uma ahanin limuminin qof mumina uma ahanin walaa mumina nin mumina walaa muminatin gabar muminada idaa qada allahu alla hadduu xukumo wa rasuul rasuulkiisu hadduu xukumo amran arrin haddii la xukumo qadiya la xukumo an yakuuna lahum alkhiiratu istikhyaar iyo khiyaar inay yeeshaan ma aha waa inay raacaan wey samicna wa tacna qur'aanka rabbana waileyka almasiir wey min amrihi amarkooda inay khiyaar iyo doora ay samaystaan ma jirto wey waman yacsi llaha qofka alla caasiyo oo alle muxuu ku caasiyey ofiis waxa la daba dhigay waman yacsi llaha baa le muxuu ku caasiyey arrintii iyo qadiya la xukumay ku caasiyey شيخ وين فهمت القرآن قال قول سعود حال لو يري إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هي معال دوادي ومن يعصي الله ورسوله ومحوك عاسي إلههم ما سنة بوسجود ما حال يرى ما قرح وسجود حق هذا ما قضية دانو قال لك عاسي حكم كيف الديده waa ka santaaga waa ka jeestay waa ankaray waa dafiray wuu hawshaa naba qusaysu yiri ayb waman yacsilah warasuulo alla qofka ku caasiya xukunkii iyo qadiyaadkii iyo masaa'ishii la rido alla xukumay warasuulka ku caasiya faqad dalla faqad xaqiqa dalla waa lumay dalaalan lumintaan wey mubiinan oo iska cad weeye macnaha laa tas'al axadan weeye can dalaalihu mubiinka maxaa laga wadaa inuu baadiyoobay oo diinlaawo yahay oo gaaloobay cidna ha weydiini kaa waa ku daaye wey tagka asagaa qaala ibnu اlqayim wuxuu yihi raximah اllahu tacaala faqaطaca waa gooye weeye subxaanahu wa tacaala alla waa gooye weeye gooya atakyiira inaad kala door aadato inaad adug kala baarbaarato oo diinta tiraada aniga inta ii fiicanna takniinkaan gashanaya oo baaxuur baan ku qoranahaya inta kale waan ka soo tegahaya taasaan wax ku qabanahaya ama diinta ilahay kala doordoorato maxaa la yidhaahdaa oo tiraahdo anigu takyiir maalinta ii fiicantahan aniga maaa la yidhah ii hiilinaysana waan qaadanaya maalinta xoogaa igu xukunku iga leexdana waan diidaya aad tiraahda maya lama ogola faqaaca subxaana wuxuu gooya atakyiira doorran qaadasho door qaadasho bacda amrihi markuu amri ka gadaal waa amarkii rasuuli sal al sl nabiga ilahi amarkiisa ka gadaal inaad wax kala doordooratoo tila maya iskhiyaarkaygaan ma rahaya waa la diiday falaysa ma ahaanin biku limuminin qof muumina uma ahaanin an yakhtaara inuu doorto shay-an wax un inuu doorto bacda amrihi sal allahu ala sl nebi maxamed alay sl markuu wax amray kabacdi inuu wax doorto uma ahaanin bal iskaba dhaafe idaa amara hadduu nebigu wax amro fa amruhu amarka nebiga calayh salaatu wasalaam xatmun ay waajibu walaazimu wey xatmun ee waajibu waa laazimu wey waa mid go-an wey waa ku dhigta qasbu wa inama alkhiiratu doorashadu waxaa weeye wax kala doorato fii qowli hayrihi nebiga ala qowlkiisa ayrkiis w cid kale oo nebiga ahayn qowlkiisa ayaad dhihi karta warwadaadku muxuu yidhi saan iyo saanu yidhi allayda saana fiican baad dhihi kartaa ayb goormo weeye idaa khafiya amruhu amarka wadaadka hadduu qarsoomo w amarka cidda kale hadduu qarsoomo waxyaaluu kuu sheego saan waa dhici kartaa saan waan kartaan buu ku yidhi tibaad kala dooranaysaa arrimihii hadday kuu kala rajaxmi waayaan ama ay kaa qarsoonto ama ay kala caddaan weydo mid ka mida waad dooran kartaa wey وكان ذلك الغyر غyرkaasuna u ahaado اغyر in ألفلامa geliyo ضعيف لغة العربية لكن iska badanta mشهور ba iska نoqota من أهل العلم وكان ذلك الغyر u ahaado wy من أهل العلم به macnaha waxaa ka muuqda meeshan wa kaana alkhayru min ahli اlcilmi bihi nebiga dadka rumeeyey oo raacay inuu noqdo qof mu'mina oo caalim ah oo ahlulcilmiya oo nebiga raacay rumey waa inuu noqdo sidoo kale wa bisunnatihi nebiga calayh salaatu wasalaam oo nebiga alay slam bisunnatihi nebiga alay sunnatiidana inuu yaqaano oo aqaanaya macrifo u leeyahay marka qof caalim ah oon maxaa la yidhahda nebi maxamed aan ahayn aqwaashiisa ay sunadana yaqaana sunadiina maxaa la yidhaahdaa ahlucilmina ah ayaa aqwaashiisa intaad fiirfiiriso yaad dhihi kartaa niyo qowlkaan ayaan maxaa le anu qaadanaya waad odhan kartaa ijtihaad ah, dadaasho baad ku qaadanaysaa laakiin nebi maxamed calayh salatu slam hadduu qowl iyo amar rido maya waa asaga keligiisu wey qowlgu waa keligiisu asagaasa la qaadanaya fabihaadihi shuruu buu ku yidhi shuruudda ayada oo maxay tahay in maxaa la ahlulcilm uu yahay hayrku inuu yahay maxaa la yidhahdaa sunnadiina uu yaqaano cilmi u leeyahay hee ayuu yakuunu ahaanahayaa qowlu hayrihi nebiga ala sl qowlkiisa hayrkiisa wuxuu ahaanayaa saa'iqan buu ahaanahayaa maqbuulan buu ahaanahayaa itibaaci mid la raaco saa'iq alitibaac mid ay maqbuul tahay oo cuntamayso weeye alitibaacu in la raaco hadduu ahlulcilmina yahay maxaa la yidha oo mu'min yahay sunnada iyo axkaamta diintana yaqaano markaasaa amarkiisa hee iyo ijtihaadaadkiisa wax laga qaadan karaaw laakiin nebi maxamed qof aan waxba aqooniyo jaahiliya lagama hadlay asaga xagga u tuuro midka asaga tuurwo ayb nebi maxamed alay sala slam asaga soo maa amarkiisu samacan waa taacan wey waa la raacaya walaa waaji walaa waajiba walaa waajiba itibaac buu u fiirso laa waajiba itibacda cafwan laa waajiba itibaac in la raaco waajib maa waliba khayrkii la soco wadaadkaa in la raaco oo nebi maxamed alay slam ciddii ka soo hartay in la raaco ma waajibba mayow idinkuna waxaad wadaan taqniin iyo qodobayn baa waxaad rabtaan inaad tiradaan waa waajib in la raaco wey dowladda dastuurkeedii wey qaanuunkeedii wey qaanuunka qofkii khilaafa nabadiid wey maxaa la yidhahda xabsiga hala dhigo halkana maxaa lagu yidhi nebi maxamed alayh sala cidaan ka ahayn oo qowlkeedu yahay waajib itibaac ma jiro idinku marka waxaad waajibiseen waxaan ilaahay waajibin oo rasuulkiisu waajibin oo muslimiintu aysan waajibin biijmaacihim yaad waajibinaysaan oo qodobayn ah ood ugu waajibinaysaan ugu laazibinaysaan oo leedin midigna walla xagr bidixna walla xagr waa baatil warka asaga marka wey taqniin marka waa ku daayay laa waajiba ittibac waajib ittibac maaha aqwaalu culamaa weeye culamada aqwaashooda waajib itibaac maaha ijmac ulumma ayaa waajib itibaaca wey adilada min alkitaab wasunna ilahay qowlkii qowlka rasuulka calayh salaatu wasalaam ayaa waajib itibaaca wey falaa yajibu ma waajibahayo buka calaa axadin qofku ma waajibahayo itibaacu inuu raaco u hogaansamo qowla axadin qof qowlkiis weeye siwaahu ee siwa nebiy calayh salatu waslam nebi maxamed ka soo haray wey war nebi maxamed cid ka soo hartoo caalimu min alculamaa ah abubakar sidiiqna allah ka dhiga khulafaa rashidiinna allah ka dhiga afartooda hadday meel mara khulafaa rashidiin hadday meel maraan ataa awlkoodu in la raaca waaji maaho famaa baaluka marka baaxuur yarood idinku qorqorateen iyo taqniin iyo qodobaad idinku meel ku qorateen waa waajib itibac inaad tihaahdaan shi meel laga tegay wey sheekh wy kaa kala tuur wey kaasa warkiisu ma jiro wluu sa qraanku so dhme wadaad qawluu sal l sl adiladii ka mida sunnadii weeye alqudaatu dadka qudaada alaaatan waa saddex wey dadka wax xukuma oo maxkamadaha fadhiya ama masaajida ha fadhiya ama guri fadhiya oo qada galo dad ay gar u dhiibtaan oo qadaiyo xukun rida alaaatan waa saddex baa le waaxidun mid fi ljannati jannadu ku jira allahuma ajcalna fi ljanna naani abana finaar weye nacuudu bilaahi min annaar labana naar bay ku jiraan wey faama aladii midkii soomaha fi ljannati jannada ku jira farajulu nin weeye carafa alxaqa xaqi gartay weeye faqadaa bihi maxaa la yidhaha xaqiina wax ku xukumay weye farajulun maxaa la yidhaahdaa waxaa nin baa la yidhi oo islaantii meeda islaantii wax xukumaysaa oo maxaa ka tirahdeen islaan maxkamadda fadhida ee maxaad ka tirahdeen ayada oo qadaha kuu fadhida maxaa ka tirahdeen ka warran hawshaa ma isweydiisaanha islaamiya hadda waxayba noqdeen imaam masaajid iyo khaiib iyo khudba jamca iyo istaw bay leeyihin iyadoo cagu cilaan leeyihin baa lagudaba sujuudaya caguha guduudan lagudaba sujuudaya adaafi wuxuu yidhi kadaafi kadaafi baa wuxuu maqlay hawshii aadka loo ololeynahayo gabdhu masaajida ha tujiyeeno mid baa khudbo akhriday south africa ka akhrido maraykan bay ka akhrido new zealand bay ka akhrido xagga fulan maxay ka akhriday maleesiyo hawshuu maqla kadaafi marka shaydaan baa moogde intuu qoslay wuxuu yidhi man yusalli ljamaca bi idaa xaadad hadday dhiig hesho buu yidhi <laughs> siyaasi mogda wuxuu yidhi kaba soo qaad imaam baaban ka dhiganoo dowladdu masaajid ba imam uga dhigto mushaar baan un qornayba markay dhiig hesho buu yidhi yaa jamacada tujinaya <laughs> yaa jamacadina tujinaya si la isweydiiye maaha ha si la isweydiiye tujinaya markay dhiig hesho jamacada tujiyal baa la rabaa ha leanno jamacada imaamka anaga noo tujiyaa dhiig ma helo ha dhiig ma helo salaadu noo tujiyaa lakin ayad markay dhiig hesho yaa jamacada tujinayo nasal allah asalaam ayib marka islaan maqaadiyo maxkamood fadhida warkaa muslimiintu ma yaqaanaan shughulna kuma leh <clears throat> arajul nin buuy midka maxaa la yihahda labaad carafa alxaqa xaqii maxaa la yidhaha midka koowaad farajul waa midka jannada ku jira carafa alxaqa xaqi waa gartay biadilati min alkitaab wasunna walijmac walqiyaas buu ku gartay weeye faqadaa bihi waa xukumay weeye qabyaalad ma qaadin eex ma qaadin laaluush ma qaadin xaqi cabsi ma qaadin xaqi buu wax ku xukumay wa rajulu weeye midka labaad carafa maxaa la yidhaha xaqa xaqii buu gartay diintii waa yaqaanaa weeye laakiin maxaa taqaanaa inkaar baa ku dhacday weeye kitaab maxaa la yidhaha laba kutuble wey midka asaga fajaarahu maxaa la yidhaha wuu maxaa la yidhahdaa wuu dulmi buu sameeyey wey fajaara dulmi iyo jawr buu sameeye weye fi lxukmi xukunkii jawr iyo dulmi buu ku sameeye weeye fa huwa fi naari naar buu galahaya xaqi waa yaqaanaa inta aad taqaanuu yaqaana caalim wey oo fiirsaad waa waxaan kuu sheegaya sheekhu kuwii maxaa la yidhahdaa yiri diinta isku maamulba inuu mufasiriinta iyo fuqahada ah oo soomaaliya oo kale weeye la soco muxuu sameeyey wa rajulu carafa alxaqa xaqa waa yaqaanaa biadilati buu ku yaqaana muxuu sameeyey marka fajaara fi lxukmi xukunkiibu maxaa la yidhahda dulmi iyo gardarro iyo cudwaan buu ku sameeyey xaqi buu ka leexday darbu samey fahuwa fi naar naartaba asaguna kaasu galay wey waa ku daayo wey walciyaadu billaahi min annaar wa rajulu weeye midka saddexaad qadaa wuu xukumay linaasi dadkiibu qada ugu fariiso wuu kala saarhaya calaa jahlin aqoon darro iyo badownimo iyo reebaadinimo dadku xukumhayaawo fa huwa asagu fi naari ka asaga cidba ha weydiin wey lanno kaasu muxuu galayba kaas waxaa weeye horaa loo kaxaynahaya limaada lanno meel soo lahayn buu galayba midka marka horaba maxaa shaadii ku geeyey meesha haddii haddi marka hore four point five lagu keenayna haddee four point five naar iyo janna midna gacanta kuma haya naarta hore ka gelaysaa sheekh la soco ah, mushaar haddaad tii carruurtan biilanahayaana waxaa weeye midda aakharaa daran wey qul naaru ah, jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun marka taasaa daran awlaadan aadan haynin ah, geli wey taay awlaa isku geli qaala shaykh ulislam ibn taymiya wuxuu yihi raximah allahu tacaala wayajib marka waad ujeedaa qudaadii waa la kala saaray maxaa la yidhaahdaa intaasaa loo kala saaray wey hadda kan muxuu yihi macnaheedu xadiiska maxaa loo daliilsanayaa qofka qaadiga ah oo taqniinka lagu laasimiyey oo taqniin kama leexan kartid waxaa ka dhalanaysa xaqii oo uu garanahayo qaanuunkaana aan ku jirin inuu ka leexdo oo jahli iyo maxaa la yidhaha aqoon darro iyo jawr wax ku xukuma marka waad fahantaa wax loo dilsan inaad fahantaan xaqii wuu ogyahy inuusan meeshaan ku jirin masaa'il kale adilo kale aqwaal kale meel kaluu jiraa baaxuurkan kuma qorna xaq wey maca daalika laazim wuxuu kuya ku mushaar qaadanaya dowladda ugu fadhiya inuu kanku xukuma ku kala saaro wey fa huwa fi naar lannu xaqi wuu garto waa og yahay inuusan meeshaan ku jirin wa maca daalika hee fajaara fi lxukm uu soo gelahaya fajaara fi xukmiga isagoo og bukatay masaalkan ku jirin xukmina meel kale jiro adilo kale u leeyahay bisada naartu gelahayaa ama ma ahana wuxuu soo gelahayaa oo labaad waa jaahil waxa weeye waxaan waxba kama yaqaano waa loo dhiibay kabacdi muusan war hawsha ma waxeeyo meel habeeneed kuwan ka dhawaajiyo kale jaamacan ka soo baxaya jaamacad baan haysta barofesor baan doctor baan ahay maxaa la yidhaha toban sanaan maxaa la toban labaatan sanaan soo ah jaamacadda soo dhiganahay muqararaad baan soo dhiganay jaamacadda ka soo baxay doctoradii aan wata ayaa waa tira shahaadadeydii maxaa la yidhaha qaadi baa tahay hore u soco taskiyadiisii iyo aqoontiisii iyo cilmigiisii iyo wa midna lahayo ma jirto horu qanta ka fariiste waxa uu haysto maxaa la yidhaha khibrad ana ma jirto wax aqoonoo diinadoo macnale uu leeyahana ma jirto waxaa lagu leeyahay mutakhasisun fi lfiqi baa lagu leeyahay lakin mutakasis muxuu yahay fiqi muxuu yahay waxaa weeye kitaabu tahaara kitaabu tahaara hee iyo wuxuu ka qoray risaalada annagu haddan haysanno oo kale mutakhassis fi lfiqi sheekh majistera wuxuu ku qaatay siddeetan safxo oo ah kitaabu ahaara ayuu ka qora tusaale ahaan tusaale uga jeeda kabacdi markii dictoore la gaaray maxaa la buyuucda maxaa la almanhiyu canhaa heeb wuxuu ku qaatay haddana wuxuu ka qoray laba boqoloo safxo boqol iyo konton safxo wuxuu ku qaatay maxaa la shahaadu ku qaatay mutakhasisun fi fiqi اlislaami weeyaan agti laga hadlay hadda ma gaarin ogow ahaaro waxbuu ka qoran ku idhi salaad ma garanahayo oo seke ma garanahayo oo xaj ma garanahayo oo soon wax kama oga oo buyuuc markii laga buyuuc manaahida iska dhaafata qaybaheeda wax kama garanahayo oo nikaax ma garanahayo oo talaaq ma garanayo oo fiqir waxba kama garanahayo laba baab oo yar yar oo xoogaa yar buu mid walba wuxuu ka qoray hee boqol safxa ka qoray wey shahaado ku qaatay wey mutakhasis fi lfiqi islaami huwa aladii yaxkum fiqa alislaami haddana maxkamaddu fadhiisanaya ummaddan xukumayaa heekh mushkila wa sheekho marka jahli waa loogu dhiibe jahli marka kii jahli loogu dhiibey iyo kii loogu dhiibay wuu garanahaya laakiin dulmiga sameeyey oo jawrka sameeyey fajaara filcumka labadu naartay gelhayaan qaala shekhulislaam ibn taymiya wuxuu raximah allahu tacaala wayajib yjib amal in lagu amalfalaa waajib inu ku camalfalaa waajib qaadiga wayajib weye qaadi wayajib alcamal in lagu camalfalaa waajib qaadiguna ku camalfalo muslimiintuna ku camalfalaan bimuujibi ictiqaadihi hadda qaadigaa laga hadlaya shekh islam qaadiga wuxuu ka hadlaya wayajibu alcamalu inuu ku camalfalaa waajib waa qaadigii bimuujibi wuxuu waajibinhayo oo keensanahayo ictiqaadihi ictiqaadkiisa wuxuu keensanayo adigu maxaad aaminsanta maxaad ka diindhiganaysaa waxa adigu aad ka diindhiganayso ood aaminsantahay inuu xaq yahay nagu maamul wey naga daabulkan meesha yaalla ku qoran adigu ilaahay hortiisa iyo hameen aakhar maxaad la tegaysa alla hortiisa xaqu xagee ku jiraa meesha xaqu ku jiro nagu xukumo marka baaxuurkan haddaan xaqi ku jirin ood haddana wax noogu xukunto fa anta fi baa tahay yjibu alcamal in lagu camalfalaa waajib qaadigu ku camalfalayo qof kastoo muslima bimuujibi ictiqaadi hadda qaadigaa lala hadlaya bimuujibi ictiqaadi ictiqaadkiisa wuxuu waajibinaya oo keensanayo fiimaa lahu waxa asagoo xaq u leeyahay fiimaa lahu waxa asagoo xaq u leeyahay oo uu ku garamahayo oo gar u qaadanahayo oo asagoo ka gar dhiganahayo fiimaa lahu waa inuu maxaa leeyahay min xuquuqiha wixii ictiqaadsan waa inuu raadsado wey ayib wa calayhi asaga dushiisa waxaa lagu leeyahay haddii lagugu leeyahay oo lagugu qabto waa inaad isdhiibto oo taa leeyahay waa laga garjoogaa wey qofkan gartu iga jooga xaqana waa igu leeyahay gartana waa qabataa waa inaad hogaansato wey ijmaacan ijmaac almu'miniin walmuslimiin wey walmuwaxidiin waa maxaa leeyahay ijmaac alawliyaa ilaahi wey walculamaa khilaaf kama jiro wey qaadiga maxkamadda fadhiya yaxkum biictiqaadihi fiimaa lahu wamaa calayhi wey فيما له حقوق أسب أولي أو ضلبنا يوم محكمة جينا إلا أدو هذا هذا قاضي تو شيخ تاي أدي لفت ضد وحنا نحمر maxkamad baad tegaysa adgu adoo qaadiya garta aduu qaadi maysid qaadi kalaa qaadahaya adoo qaadi maxkamadan ka qof kale haddaad isqabsataan maxkamad baa isla tegaysaa marka wixii adugu aad codsanayso laka adiga kuusan xuquuqa saas ku codsanaysaa wixii adiga laguu leeyahayna saasaad maxaa leeyahay ugu hoggaansamaysaa ijmac muslimiinta waa saaw tayib marka taqniinu shariicana hawshaas ka soo horjeeda limaada liannahu waxaa weeye ictiqaadkaagiiyo aaminaadaadii wax khilaafsan ayaa ku jira oo baatil ah ictiqaadka aaminaadaadii waxa oo xaq ayaa ka maqan haddana waa lagu laazimiye waxa lagu leeyahay wax ku kala saa see ku soconaysa isma qabanayso وعلى هذا متك مركان كسو النبي كير شيخو فإن عمل القاضي قاضي عمل كو عمل فلو كل رقمه او امده كما عمل بالتقنين قضبين والحال هو اسو يرى واركه اعتقاد سيهي انه خلاف الحق حق انه خلاف سيهي دخل وحقلها ياوي في هذا الوعيد وعيد كاسو قال وعيد كا فهو في النار النبي كوسو عليه الصلاه والسلام وي تاسو جراو hawshaasaad gelaysaa oad ku jirtaa weeye وعلى هذا فإن عمل القاضي بالتقنين haddaad qodobayn wax ku maamusho والحaal huwa yara uu arkaya أنه khiلاaf الحق taqniinka iyo qodobaynta iyo dastuurkan iyo waxaan mawaadidan meesha yaqaana inuu ictiqaadsan yaho uu arkaya khilaaf الحaq inuu yahay dakhala wuxuu ku jira oo gelaya loo qilbaaraya في hada الwaciidi waciidka weeye fahuwa في الnaar weeye kuwaas ku jira labadaas ku jira dambe wey طيب والله تعالى أعلم بكل طيب nambarka lixaad waxaa weeye inamaa dacaa waxay u yeereen ilahi xaggiisa dadka waxay ugu yeereen ugu baaqeen haaulaahi kuwa ayagaa ah oo kuwee weeye kuwana shareecada ha la qodobeeyo oo wadaaddo iyo calmaaniin iyo iyo siyaasiyiina ah ay dadka ugu yeerahayaan huwa khilaafu huwa waxaa weeye khilaafu mid ka duwan oo ka gedisan maa calayhi waxay dushiisa ahaayee ah, maa calayhi wuxuu dushiisa ahaa hadyu hanuunkii iyo nuurkii iyo khayrkii alquruuni اlmufadalati quruuntii maxaa le la fadilay oo kee quruuntii la fadilay nebi maxamed alayh slam saxaabadiisii ardadoodii taabiciintii ahayd atbaacu taabiciin alquruun mufadala khayru اlqarni maxaa leeyahay ana aladii fiihi weeye maaa l uma ladiina yalun uma ladiina yaluunahum saddexdaa qarni oo fadliga badan waxay ku sugnaayeen kayrkeedu diinna waxaa alla soco quruun mufadala waxay ku sugnayd wixii intaa ka soo hara waxaa weeye oo diin laga dhigahaya waa baatil wey wax jira maaha ayb wixii yimaado xawaadis iyo nawaasisha diintaas ay dadka ku sugnayn baa looga qiilbaaraya laakiin diin cusub iyo xaq cusub lama keeni karo ayb inamaa daca waxay dadka ugu yeereen weeye oo ku baaqeen ileyhi xaggiisa haulaai weeye oo ah kuwa takliinka aaminsan oo culummiya caamama leh huwa khilaafu wuxuu ka gedisay oo ka duwan yahay maa caleyh waxay dusha ahayeen oo ahaa hady maa qrunmufadalati w falaa yuclamu lama oga min hadyi صaxaabati radi alahu canhu lama oga manxajigii saxaabadii dhaqankoodii laguma oga maca mushaarakatima ay wada wadaagahayeen wey oo kurtigooda ay mushaarakaynayeen ay ku wada jireen filcilmi agga cilmiga saxaabadii kurtigood culumay ahayen cilmiga ha lagu kala bato oo xagga aqoonta ha lagu kala bato laakiin kulluhum mushaarikuuna filcilmi walmacrifa maal bay ahaayeen w kurtigood culumay ahaen saxaabadu lakin cilmi waa lagu kala badan yahy nin baa maxaa ah mujtahida mid baa dhexdhexaada mid baa taaliba laakiin asxabada kurtigood culumay ahaayeen w tayib sidaas daraaddeed baa culummada ee saxaabada man daarad calayhim alfatwa kutub gooni loo qoray wey kutubta hadda yaalo madbuuca waxaa ka mida maxaa la yidhahda kitaabka ibn xasm ayaa ka mido culama alamsaar aladiina daarat calayhim alfatwa maxaa la ibn xasm kitaabkiisa ka muraajaco saxaabada maxaa dadka mujtahidiinta oo dee fatwada loola soo aadi jiray xaggee ciraaq inta looga soo tago maka loogu imaan jiro madayn loo soo aadi jiro dimashik loo aadi jiray halkaa ka muraajaco saxabada waa lagu kala duwanaa waa lagu kala sarreeyey ayib marka saxaaba falaa yuclahu min hadyi saxaabati radia canhum maca mushaarakatima ay kurtigood mushaarakayn ku wada jireen w ficilmi cilga wada wadaagayeen w iyo wamushaawarati inay la shawrahayeen la faqaayeen oo wax isweydiinahayeen maa bacdihim libacdihim qayba qaybta kale wax weydiinaysay ay dhahayeen hebelow bal waxaad cilmihaysa ii soo qor bal masaladaa ka waran ay munaaqashoonahayeen wax isweydiinahayeen laguma haya buu ku yidhi ilzaamu laasimid weeye lagu laasimiy lagu waajibay waaxidin mid walba minhum ayaga ka mida lilaakhari kii kale lilaakhari kii kale uu ku laasimiyey biqowli asaga qowlkiisa mid yidhi midka kale aniga qowlka inaad raacdaa waajibkuwaa lama hayo tusaale khulafaau raashidiin ma ay dhihin cumar ma dhihinin cabdullaahi bni mascuudow aniga waa inay taqliiso i raacdo ma fadwoonkarti wa kale abuureera haddaad iga leexato ballanka ilaah bakoorad baa ku taqana xabs baa ku ma dhihin waa la fasaxa nin walbo nin waliba xaqa iyo diintaas wax ku maamulhayo taa marka maxaa ka soo horjeeda taqniinkaa ka soo horjeedo taqniinkaa ka soo horjeeda maxay tahay taqniinka intaan lama dhaafi karo masalada taqniinka ku qoran hadduu cumar ibnu khataab qowl ka soo horjeedo uu leeyahy oo kutubta ku qoran ma qaadan kartid oo qowlka awliyada ilaahay ay martay iyo ahlujanna nebi maxamed jannada ugu bishaareysay oo adduunka jooga baad iin diidaysa waxagada waa baadil mid aad u qoratana waxaad leedahay maxaa leeyahay ha la raaco see ku dhici karta hawsha ayada ma dhici karta hawsha ayadaas ma dhici karta hawsha maaho taas wax laga hadlayo marka lagama garan weeye lagamana oga ilzaamu waaxidi minhum lilaakhr biqowli bal almacruuf hawsha la yaqaano caan bahday almachuudu oo laysla ogyahay waxaa weeye binaqli soo rarid iyo axaadiistii kutubtana ku qoran waxaa weeye khilaafuhu kaas khilaafkiisa wey oo maxay ahayd inay fasaxnaayeen oo qof walba uu fadwoonahayey xukumahayey qadaha fadhiyey maxkamadda fadhiyey nin walba gobolkiisa magaalisa qadaha ka ridahayow nin nin maxaa la yidhahdaa maa martuu ah oo ninka kale qawlkiisa laazim gaana uusan jirin wey taqniinuna kawsha waa ka soo horjeedaa ad aa waa cadeeyeen weeye maaa la yia waqad saraxa bxikaayat اijmac waqad saraxa bxikaayat اlijmac waa maaa la yihahda waa ku cadeeye wey waqad saraxa waa ku cadeeyo afku ku dhuftay wey bixikaayati in la xikaayoodo oo laga warramo alijmaaci ijmac ummadda ay ku ijmaactay calaa dalika hayru waaxidin baa sheega culummada hal wax ka badan ba waxay sheegeen ijmaac inay tahay saxaabada mid midka kale taqliidinayo qowlkiisu laazim ku ahaa inuusan jirin nin walba waa fasaxnaaw nin walba qadaa iyo maxkamadda uu joogo waa madax bannaana ilaahay subxaana wa tacaala diinta wuxuu ka fahansiiyo min alqur'aani wa min aلsunna ayuu ku dhaqmahayey ijtihaadkiisu ku socday wixii ishkaal ka gala saxaabadu waraaqu qoraay war hebelo masaladaas ay haysatee wax adilo ma ka haysaa xadiis maxaa ka haysaa maxaa kula quman bal masalaa ra'yigaa iga soo dhiib ka bacdi ra'yiga walaalihiisi wax intuu isku darsado qaduu ridahayow laakiin nin lahaa anaad igu laasim tahay cumar markuu qaadiyaal magacooba anaad iga dambaynaysan ma jirin abubakr markuu magacay ma jirin cali ma jirin cusmaan ma jirin dowladii kale ma jirin ibnu zubayr ma jirin cidna ma jirin mucaawiya ma jirin cidna ma jirin hawsha ayadaa dalkaa ku lugu hawsha ayadaa marka waqad sarraxa bixikaayati ijmac wey ijmac baa laga xikaada ijmac weeyaa leeyahy waxaa xikaayaday daalika hawsha lagu xikaayaday ghayru waaxidin oo culimmada maxaa la yidhaha mid wax ka badan ayaa sheegay ka shaykh islaam ibnu taymiya weeye ayaa sheegay abuاcabaas taqyudiin baa sheegay axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxaliim ayaa sheegay alxaraani ibn اlqayim ayaa sheegay raximah اllahu tacala labadaa wadaadba ijmaaca waa soo rareen wey qaala imaamu shaafici wuxuu yihi abi cabdillah maxamed ibn idriis wuxuu yidhi ajmaca naasu dadku waxay ku ijmaaceen ajmaca naasu naaska hadda lagu sheega waa kuwe waa culimmadii wax laga hadlaya culimmadii wax ku ijmaaceen wey ayib calaa annahu amar yeeshaane calaa anahu man dheh calaa anahu amar yeeshaane man istamaanad qofkay u caddaatay ajmaca annaasu calaa annahu man istamaanad qofkay u caddaatay low asaga sunnatu rasuulilah sal rsulka sunnadii sicda u caddaatay lam yakun lahu uma sugnaanin an yadacha inuu ka tago liqowli axadin qof qowlka inuu tago maxaad ka taqaanaa dee maxaa la yidhaahdaa ii sheeg shaafici maxaa la yidhahda waa ahlulxaq weeye awliya ahlulkhayr weeye xaqu maxaa le yajri bilisaani wey tay muxuu ku leeyahay waxaa weeye qof muslima oo sunno nebi maxamed iyo xadiis nebi maxamed u caddaaday ee inuu uga tago qowl wadaad leeyahay iyo caalim baa leh iyo sheekh baa leh iyo sacaayi baa leh hee iyo madhab baa qaba xaaraam wey lamana ogolo qowlka maxaa loo daliilsanahayaa ijmaaca maxaa loo daliilsanahayaa waxaa waxaa loo daliilsanahayaa qaanuunka iyo taqniinku waxaa weeye qowl maxaa la yidhaahdaa dad ay leeyihiin baa meeshaan lagu qoray wey sunadii nebi axmed inuu khilaafsan wa badan khilafsan yah laa shaka w marka qaanuunka iyo taqniink baad dad ku laaziminaysaan waxaad ku waajibinaysaan inay sunnadii ka tagaan oo taqniinkan iyo qodobayntan yarta meesha ku qorqoran inay qaataan وهذا مخالفة لإجماع المسلمين وقتر مركو أجمع الناس على أنه أمر يشان من استمر قفك وعدات له أسغى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وعدات لم يكن له مسنان أن يدعها سنة إنه يستغتقو لقول أحد قف قول كيسوي كورنا دان محل يرى قول الله محل عز وجل وقول الرسول عليه الصلاة والسلام مركا أن وقتقنو هي للتقنين الشريعة دان وقتقنو قضب بين يباحور دان وقتقنا كورنا كما سيدرون أول محل يرى أن لو دوان كرو وعن عمر رضي annahu cumar laqiya rajula nin buu la kulma uu la sheekaysta ninkii cumar markuu xalay u yimaadaan dad u yimaadaan tuulooyinka iyo magaalooyinka cawaasimta uga yimaadaan wuxuu dhihi jiray wal ii waran hal fii maxale muqaraba war meeshaad ka timid shay qariiba iyo arrin maxale bal ii waran meesha maxaa ka dhacay wuu waraysan jiray xog waraysan jiray marka akhbaartu arun jiray kaana maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa khabaariba nin akhbaarta orda jecel buu aho tahay faqaala wuxuu maxaa nin buu la kulmay faqaala wuxuu maadaa sanacta maa sanacta war maxaad samaysa maaa dhacay i waran nigoo u warrama faqaala wuxuu yidhi qadaa waxay xukumay weeye caliyun wa zaydun bikada cali bin abi aalib iyo zayd maxamed ibn haabit baa saa xukumay bi labaa saxaaba saa xukumay warkaasaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi radi allaahu canhu cumar wuxuu yidhi low kuntu anugu haddaan ahaan lahaa oo qadahaas maxkamaddayda la keeni lahaa low kuntu ana haddaan aniga ahaan lahaa la qadaytu bikada anu saasaan xukumi lahaa taa ay xukumeen labadaas saxay ma xukumeene taas dhinacaas anugu xukumi lahaa wey qaale ninkiibaa wuxuu ku yidhi intuu la yaabay famaa yamnacuka maxaa kuu diidahaya buu yidhi walamru ilayka arrintu aday dowladdu aday gacanta kugu jirtaaye fartaa intaad qori kartaa intaad kooda buriso haddama xukunti ninkii caamigaasu qaabkuu fakaraya u fiirso aduma haddama ukunti ayada kale tuurtid wey cumar wuxuu yidhi qaala wuuu low kuntu haddaan cumar fiirso low kuntu haddaan ahaan lahaa wiy aruduka mid kuu celinahaya ruduka mid kuu celinahaya ilaa kitaabillahi aayad kitaaba mid kuu celinaya oy nimankii khilaafeen labada saxaabi aw ilaa sunati rasuulillahi sal rasulka ilah sunadiisa haddaan kuu celinayo oy khilaafeen labadoodu la facaltu waan samayn laha qadda waa burin lahaa sawar cad maaha qaadigu hadduu khilaafay aayad qur'aana xadiis hadduu khilaafay hee qadis waa la burinahayao aniguna waa burin lahaa buu ku yidhi walaakinii anigu buyi aruduka waxaan kuu celinahayaa weeye aruduka waxaan kuu celinaya ilaa ra'yi aniga ra'yigan kuu celinaya aruduka waxaan kuu celinaya ilaa ra'yi ra'yi waxaan ijtihaad baan kuu celinaya hawl ijtihaada oo aniga ila quman oon fahankayga oo nusuusta aan ka fahmayaan kuu celinaya laakiin aayad qur'aan iyo xadiis qadca ah maxaa la yidhaha kuu celi maayo nimanka saxaabi marka maxaan isku haynaa ayaguna ra'yi bay wataan oo ijtihaadina dadaaleen waana sawaab dhib male aniguna ra'yi baan wataa marka ma ra'yi ra'yi ka fiican wo ayaguna waa asaeen ana waa asaanayo laakiin hadday aayad quraan khilaafi lahayd xadiis ee eh, waa kala tuuri qadoodan waa burin lahaa ayib wuxuu ku yiri eh, maxaa la yidhahdaa cumar ibn khataab wuxuu ku yiri war ra'yu mushtarakun ra'yigana waa la wada wadaagaa ha ra'yi waa la wada wadaagaa caqli rag maxay dhahan Soomaaliya waa ida amaana maxaa la yidhahdaa la aruuriyay marka rag maxaa la yidhahdaa caqligiisu waba maa lsma dha aqoontaasi oogaa wa lagu muursanayo la akhrisan baa maaa laga yaaba in wa laisku dhaadhaamo laakiin ra'yigii iyo caqligii waa laska agdhadhow yahay waa laska agdhadhow marka ra'yigu waa ra'yu mushtarak buu ayagu ra'yi bay arkeen waa ijtihaadeen shareecada qawaaciddeeda ay fiiriyeen waa xukumeen anuun ra'yi baa ii muuqda inaan xukumi laha hadii la ii keeni lahaa laakiin ayaguna aayad qur'aana ma hayaan anna ayad qur'aana ma hayan ra'yi iyo tala ijtihaad weeye ayaguna waa saxayn anna waa saxanahay falam yanqud muusan burin weeye cumar maa qaala caliyun wazaydun muusan burin weye hadda maxaa lagu buri waa ra'yi ra'yi baa lagu burinaya waa ijtihaadi ijtihaadi waa dadaal ra'yiga lagu sheegay waa ijtihaad la soco hadda ra'yi maxaa le anay ila quman tahay waan jecla waa sida ila toosan maaha waa ijtihaad nin culamaa oo diinta yaqaana qawaacidu shariica waa maqaasidu shariica waa usuulu shariica wax ka fiirinahayo taas wax laga hadlayo hadda ayada wax laga hadlayo marka wahaada kaiiru buu ku yidhi sheekhu waa badan yahi warka asaga oo laa yuxsaa lamana koobi karo wey wahaada kaiirun laa yuxsaa inaan ra'yiga ijtihaadka culummada aan la isku qasbanayn oo nin walba ra'yigiisa ku soconayo waxaa weeye hawsha ayada waa iska kaiir weeye soo maanaan soo marin cumar inuu yidhi tilka maa qadayna wahaadiha calaa maa naqdi soomaanan soo marin sidaa wey asaga laftigiisa ijtihaadkiisu markuu iskhilaafo kii hore la burin maayo kan dambe lagu burin maayo culummada iskhilaaftay ra'yigooda ijtihaadka oo sawaabka ku sugan oo saaiqa laysku burin maayo wabilahi towfiiq sal allah wslam cala nabiyina mxamed wcala alih wsaxbi ajmain